alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wاsalaatu wasalaamu calaa ashraf اlanbiyaaءi wاlmursaliin nabiyina muxamadi wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd ilaahay baa subxaana wa tacaala mahad iskale ina waafajiyey inaynu ku kulanno goob barakaysanoo beyd min buyuut illaahi subxaana wa tacaala haddii aan u gudbo kelimada halkudhegeedu ah idaarat اlbeyt nuxurkeeduna yahay agaasinka guriga agaasinka guriga maxaa yeelay guriga muslimka ah waa dowlad yar dowlad yar oo ku dhisan weeye saddex qodob midnimo iyo wadatashi iyo isku tashi mujtamacan iyo bulshada weyn meeshay ka timaaday ka asaasanto waa guriga muslimkaa iyo beytka muslimka ah guriga muslimka iyo qoyska muslimkaana wuxuu ku salaysan yahay sida guud in ay midoobaan dad muslimiin oo midnimo ah iyo isku tasho iyagu isku tashadaan iyo wada tashi wa amruhum shuuraa baynahum saddexdaa qodob ayuu ku dul wareegaya saddexdaa qodob mar haddii asaas uu yahay guriga muslimka iyo jiritaankiisii mas-uuliyaadka guriga iyo xilalka guriga waa la qaybsanayaa xil muhiim ah odayga ama zawjka ayuu ku dhacayaa xil aan ka yarayn bal ka badanna gabadha ee rabat albeyt rabat almansil ayuu xilkaas saaran yahay haddaynu markaa qodobayno wakhtigoo iska kooban maalin khamiisa la sooman yahay bisha shacbaan gabagaba iska tahay warkaydu ku dheerayn maayo ujeeddadaydu waa tilmaamo ko kooban oo gabadha muslimadda inay ka faa'iidaysato ay dhici karto inaan soo gudbiyo ilaahay subxaanau wa tacaala wixii khayran sheegana allah idinku anfaco wixii aan ku khaldama amaanaan u qastinna allah ay dhaafa idinkuna idinkuma fidneeyo mas-uuliyadda koobaad zawjka iyo ninka ayay saaran tahayoo waa inuu qoyska iyo usrada muslimada uu biilo oo uu nafaqeeyo waajib alla saaray weeye asagana laga rabaa suubanahana waxaa ka sugan calayhi salaatu wasalaam kafaa bilmari iman an yudayica man yaquud ruuxa waxaa dembi ugu filan iyo alla ka fogaasho inuu dayaco dadka biilkooda iyo marashadooda iyo masruufkoodu ay saaran tahay gabadha muslimadda ayadu waxaa laga rabaa dakhliga iyo dhaqaalaha uu wadaadku keenay ama zawjku keenay inay si wanaagsan oo shareecada waafaqsan u agaasinto ayaa laga doonaya ayadoo isku miisaamaysa dakhliga soo galee awoodda dhaqaale iyo qoysku leeyahay iyo baahida ay u baahan yihiin maxaa yeelay dakhli iyo biil iyo dhaqaala qoyska soo galaya baahina waa jirtaa oo raashiin baa loo baahan yahay daawaa loo baahan yahay marashaa loo baahan yahay aradbaax baa loo baahan yahay nolol guud baa loo baahan yahay caruurtii waxay rabaan iskuul fii bay u baahan yihiin macallimiintii dugsiga dhaqaalay rabaan buog baa la gadayaa kabti baa la gadayaa iyo karintii marka gabadha waxaa laga rabaa inay isu miisaanto awoodda dhaqaale ee qoyskeedu leeyahay khaasatan ninkeedu iyo baahida jirta inay isu miisaantaa laga rabaa ayadoo markaasi aan israafayno hantida aan baatulin aan ku ciyaaraynin nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi hadday haweenaydu nafaqayso hantidii iyo biilkii guriga wax ka bixiso hayra mufsidatin ayadoon baatulin oon ku ciyaaraynin ajir baa alla ka siin ninka biilkaa keena ilaahay ajir buu ka siinayaa ninka khaadimkana ajir baa laga siinayaa mid walba ajirku helayana ka kale ajirkiisa waxba ka dhimi maayo ka nuqsaamin maayo idan nabigu wuxuu ku xidhay hayra mufsidatin gabadhu waxaa la doonayaa inay dhaqaalaha si wanaagsan oo quruxsan u agaasinto oysan ku ciyaarin nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la weyddiiy dumarteebaa u khayr badan markaasuu yidhi waa midda markaa uu ninku eego xaasku saygu u eego farax gelinaysa hadduu amrana addeecaysa aan ku khilaafaynin amarkuu bixiyey iyo naftiisa nafteeda iyo maalkeedaba hadduu maqan yahay marka idaaratlbeyt agaasinka gurigu qodobihii waaweynaha saddexdaa waa idiin soo sheegay midnimo iskutashi iyo wadatashi qodobaha khaaska ah ee asaaska guriga hoose khuseeya waxaa weeye qodobka koobaad in ataqaadi can اطaraf اlآakhar wa taxamul taxamulu طarafi liطaraf in laysu dulqaato bini aadam baa layahay ninkii iyo xaaskiisu waxbaa kala gaadhaya waa la iskhilaafayaa carab iyo laba dan baa iskugu dhowo waa iskhilaafaan baa la yidhi marka waxaa la doonayaa in laysu dulqaato gabadhu dulqaad muujiso ninkuna dulqaad muujiyo isku dhamme ilaahay subxaana wa tacaala baa laga helaa soomaalidu waxay tidhaahdaa axad aan ushu waa ka dhacdaa ruux buuxoo dhammaystiran lama helo ciduu ilaahay dhammaystiraba mooye marka adugu waxbaa kaa dhiman odayga saygaa waxbaa ka dhiman mid walba ka kale inuu u dulqaataan la doonaya nabiguna hawshaa wuxuu ku tibaaxay xadiidkii ahaa laa yafriku mu'minun mu'minatan in kariha khuluqan radya minha aakhar ruux mu'mina xaaskiisa mu'minada yuusan usan necbaysanin yuusan kohonin yuun dhibsanin maxaa yeelay hadduu meel qoonsado in badan bay ku raalligelinaysa sidoo kale haweenayduna ninkeedu waa sida hadday qaybo ka qoonsato qaybo kale ayay raalli ka noqonaysaa in wanaagsanna waa leeyahay in xunna waa leeyahay gabadhuna waa sidoo kale insaan iyo in xunba waa leedahay waa aadame waxay dhaheen soomaalidu aadame la arkayba waxay dhaheen dhib la arag aadama la arkayba dhib la arag mar aadama haduu yimaado dhib waa iska jiraa sidiisuba marka isku dulqaadkaas ayaa wax ku socdaa sayidina axmedna xambal wuxuu odhan jiray akhlaaqdu waa toban qaybood khuluqa iyo akhlaaqda wanaagsan toban qaybood weeye sagaal ka mid ah waa ataaaful attakhaaful inaad ismoogamoogaysiiso dhibka oo kuu muuqda inaad indhaha ka laabato wadaadkiiu hadalka kugu adkeeyey inaad u qaato inuu ku ammaanayo islaantoo kugu qaylan inaad u qadato inay ku ammaanayso adoo nin baa layidhi carbeed caaqilku waa kuma ninka caaqilkaee caqliga badan ama gabadha caaqilada waa tuma wuxuu yidhi waa fatinun mutakaafil waa ruux dhugle oo wax walba garanaya laakiin dabbaal iska dhigaya haddayna haweeneedu dabaal iyo doqon iska dhigin markay qoyskeeda maamulayso oy wax walba ku xisaabtanto oo ereygii la yidhaahda erey ugu jawaabto oy daba gasho inta xun ee wadaadkunba u muuqan ma tahay mise ma aha haddii asaguna gabadha uu ku qorqodoobo oo uu dabagal iyo har eray ku celin iyo xisaab kulul oon macno badan lahayn uu la yimaado reerka waa dumayaa intooda xun baana isu muuqanaysaa gurigaana sii jiri maayo midnimadii iyo iskutashigii iyo maxaanku dhahda wada tashigiiba waa dhumaya marka qodobka koowaad waxaa weeye isku dulqaadad in laga indhallaabo ceebaha nin walba nuqsaantiisa ka kale uu kabo laisu dulqaato laysu sabro ee la kala weynaado oon laisku tiiganin qodobkaasi sidaas wey qodobka labaad ee asaasiga isaguna waa taacatu azawj amiirka qoyska muslimka waa odayge in la ateeco wixii aan macsiyo ahay gabadhu aysan ku amar diidin hadalka aysan ku diidin marka hore waayahay baa la iska yidhahda waa waalidkoo kale waalidku hadda markuu wax ku amro lama hor istaago hadalka laguma soo celiyo si walbay hawshaa kugu adag tahay hayo hooyey baa la yidhahdaa hayo aabba waa yeelayaa hadhowna tabartaadaa la dhaqaaqaa tabartaada ayaa la dhaqaaqa hadday maanta duqurku tiraa toban kunoo darwaanid hebel u dirto shilinba aadan haynin hooyo waa dirhayaa in sha allahu tacaala maxaad u diri wada hooyo waa waaye laakiin bal hayadaa la rabaa marka hore waa la qaataa amarka waa la qaayibaa dushaa loo ritaa cala alra'si walcayn baa la yidhaahdaa fulintiisana waxay ku qiimaysan tahay kolba tabartaada iyo sida uu wax kuugu suura galo sidaasaa la doonayaa inuu wax ku socdo haddaaban adoon wixii bixin karin aad tidhahda hooye diiday ka warrama hooyey waxaa lagu yidhi heble wax u dir intaa u dir diiday diri mahayaa aad caasi waalidiin bay noqon duquna waa ku habaaraysa laakiin haddaad tira hooyahayo waa diraya hadhowna tabartaada aad gurguurato duqina waad raalligelisay ilaahayna subxaana wa tacala waad raalligelisay wixii ka badan tabartaada ilahayba kuma saarin walaa nukallifu nafsan ilaa wascaha marka taacatu lamiir oo zawjka in la ateeco ah wax meesha ku jiro asaasi u aweeye waxaan macsiyo ilaahay ahayn oo qaraabadii riximkii goo hadduu ku yidhahdo dee lagu adeeci maayo hadduu xijaabka dheg ku yidhaahdo isqaawi lagu adeeci maayo wixii macsiyo lagu aeeci maayo nabigu marka wuxuu gaadhsiiyey qadarinta zawjka gabadhu ay qadariso aeecda awaamirtiisa inuu yidhi nabigeennu calayhi salaatu wasalaam xaasku ma soomi karto soon sunno ah ninkeedii oo jooga ayadoon ka fasax qaadanin ayadoon ka fasax ilaana xuquuq badan buu ku leeyahay wuu u baahan karaa howlo badan baa iska iman karaa soonka waajibka alla saaraha deecna lagala tashan maayo laakiin soonka sunnada ahaa waa in wadaadkii lagu tala celiyo wey qodobka ee saddexaad ee keenaya gurigu inuu sii jiro waa xifdu asraar اlbeyt xifdu asraar اlbeyt sirta qoyska iyo guriga waa in la ilaaliyo wadaadku waa inuusan sirta guriga gabadha ceebaheedii wixii dhex maray khilaafiyaadkii bini aadam baa leeyahay aan dayrka guriga laga bixinin ayaduna wixii sir ah ee iyaday ninkeeda u dhexeeya ama iskhilaaf ha noqdo ama biil ku yar ha noqdo ama wadaadku qafal marjac ku noqdo dabiicad kulul ha noqdo waxay doonima ha noqoto intay sariigan karto dul qadan karto qarsan karta dhibkeeda inay qarsataan la dooni oon sirta guriga aan bannaanka loo bixinin le'anna waxaa iska jira qolyo rag waxaa jira iska xasaasi ah oo in yaroo hadduu maqlo gabadhi baa waxaa kaa sheegata bannaanka uu ka maqlo shalayba ay ka noqon meel xunba ay ka gaadhi gurigii muslimka ee la asaasay calaa kitaabillaah wa sunnati rasuul lagu asaasayna sabab u noqonayo inuu dumo oo uu burburo marka wax kaa dhacay oo adiga kugu dhacaa jiraa layidhi marka sirta guriga waa in la ilaaliyo waana qayb ka mid ah agaasinka iyo ilaalinta guriga muslimka ah nabigu calayhi salaatu wasalaam hawsha aad buu adkeeyey wuxuu yidhi ina min acdami alamaanaati cind allahi yowma alqiyaama alrajulu yufdi limra'atihi wa tafdi ilayhi uma yanshuruha ammaanooyinka aakhira la isweydiin doona waxaa u waaweyn waxyaabaha u waaweyn ka mid ah haweenaydu sirti ninkeeda inay gudbiso iyo gogashii wixii la halmaalay ninkuna uu sirta gudbiyo yacni waa ammaan aakhira la isweydiinayo hawsha hadday bannaanka u baxdo khatar bay leedahay burbur bay leedahay aayaatiin aan wanaagsanayn ayay leedahay qodobka afraad ee agaasinka guriga kada qayb qaadanaya waxaa weeye alinfaaqu cala اlusra wa cadamu lisraafi fiih in la biilo reerkii kharashkiisii la bixiyo inta tabartiisa odaygu u dhaqaaqo gabadhuna hantida ayadaa ah iyo kharashka ay agaasinto ayadaa laga rabaa tusaalooyin marka yaryar ah oo ku saabsan agaasinka ayaynu maraynaa xagga dhaqaalaha iqtisaadka iyo dhaqaalaha guriga iyo biilkiisa qaabkii loo agaasiminaha waxyaabo yaroo tilmaamooyin ah ayaynu ka bixinaynaa insha allahu tacaala marka koowaad waxaanu leenahay soomaali way taqaanaanoo waa taqaanaan odaygu biil buu dhiibaa gabadhuna la dhaqaaqdaa wax qorsho ah oo meesha yaalla ma jiraan wixii uun loo baahnaa ee beriis iyo hiliba ah markaa soo gadi kadibna waa lagu kala tegayaa maxaa sanadkan la isticmaalo dhaqaale ah bishan maxaa baxay maxaa isdhimay xaggee culays ka jiraa laysma weydiiyo gabadhuna kuma xisaabtantaba waxaa laga yaabaa haddaad agaasinka hagaajiso in aduguna dhaqaaluhu kugu fillaan lahaa qaraabana aad ka biili lahayd meel walboo khayr laga yabohon aad wax ku bixin lahayd akoonna aad wax dhigan lahayd baa laga yaabaa oo hadhow markuu wadaadku dhaqaalo yareeyo ama adugu dhibba kugu yimaado dhaqaalo kayd kuwa ah ood u baxsata meesha u ka soo bixi lahaa laakiin agaasinka hadduu xumaado waxaa weeye waa halis weeye marka tale xumo wax ka daran ma jiray dheen soomaali waa taqaanaan midda marka waxaan leenahay marka koobaad waa in khuto ama kaarta loo dejiyo dhaqaalaha guriga ku baxaya bilow iyo dhammaadba bidaayatan wanihaaya seen marka u dejinaynaa hawsha ayada ah waxaynu u dejinaynaa in gabadhu ay xisaabto dhaqaalaha qoyskeeda waxa wadaadkeedu bilahan u bixiyo ama uu awoodee soo gala bishii ama ma usbuucii ama sanadkii soo gala waa inuu u xisaaban yahay waxay u baahan tahay guriga looga baahan yahay carruurtu u baahan tahay iyadu u baahan tahay lafeeda nolosheeda wadaadku u baahan yahay dhaqaalaha marka dakhligeeda awoodda dhaqaala waa inay xisaabto waxa ka baxayana ay xisaabto ay isku miisaanto maxaa ku soo gala maxaase kaa baxa miisaankaasaa loo baahan yahay taana haddii see looga qayb qaadan waxaa looga qayb qaadan hadday gabadhu keligeed tahay oy guri keligeed ku nooshoon xilba saarayn haddaba inay ku xisaabtanto bishii wixii soo gala maxaa biil walaalku siiya ama waalidku siiya ama qaraaba aad ka heshaa ama adugu aad shaqaysato haddaad shaqaysato wixii ku soo gala waa inuu kuu xisaaban yahay baahida aad u baahantahay bishii aad isticmaalaysa maxay tahay baahida markeed aad xisaabto baahi way kala duwan yihiin wax waa iska faraq dheeraysi iyo iska faakahaysi iyo raaxadoon iyo ka badbadin weeye waxna waa baahi daruuri ah oo lagama maarmaan ah oon aadamuhu la'aantii noolaan karin waxna waa wax laga noolaan kara laakiin loo dhibaato mudan waxna waa isqurxin iyo isbilad mooyeene macno badan kuma sii xidhno marka waa in ay kuu qiyaasan tahay waxa ku soo galee dhaqaala iyo waxa kaa baxaaya ee baahidaada ah xagga hadday noqoto raashinkii xagga daawadii xagga waxbarashadaadii xagga dharkaadii iyo aradbaxaadii xagga qaraabadii waxaad u tuuraysay wixii o dhanba waa inuu kuu miisaaman hadday gabadhu marka ay xaas leedahayna waa in ninkeeda iyo ayadu iyo caruurteeduba ay isku yimaadaan fadhi la yidhahdo waa amru mashuura baynahum waa in laga wada tashado hooyoy tabarteennu waa intaa aabbow tabarteennu waa intaa la yidhahda carruurtii islaantuna ay ka hadasho hawsha iyadoo agaasinta iyadaa meesha oday ka ah duqbiil buu bixin karaa xisaab badan ma garanayo waxa loo baahan yahay ma garanayo haddii la yidhahda asagu guriga agaasin oo biilka jango oo baahida jango waxaa laga yaabaa inuu gaajaba idin baabi'iyo leanna u hawsha maba garan karo inuu gaajo idin baabi'iyo arad idin dila laga yaabaa ila waa taqaanaan warkiisa gabadha hawshaa garanaysa hooyadaa garanaysa hawsha ayadaa marka waa in laga tashado in laga tashado oo la wax tabarteennu waa intaa waxaynu u baahannahayna waa intaasiyo intaa ma isla egyihiin mise waa kala badan yihiin hadday isleegyihiinna waa in la qismaaniyo ay agaasanto gabadhu sidii alsulakainla ay markaasi ka tala bixiso hadday markaa kala badan yihiinna waxa dheeraadka ah hadduu dhaqaalahaadu noqdo inaad meel wax ka dhigataa lagaa doonaya hadday baahidaadu badan tahay dhaqaaluhuna yar yahayna waxaad ku soo urursanaytaa inta daruuriga ah waxaan laga maarmi karin ee loo dhimanaya keliya ayaad wixii yarkaa ku balbalqinaysa faakahaysi iyo faragdheeraysi iyo reebelba waxaasay sameeyaano heblaba intaasay soo gadatay iyo howlahaasi howlo loo baahan yahay maa asaaska ilahay baa subxaanahu wa tacaala ka hadlay wa kuluu washrabuu walaa tusrifuu inahu laa yuxibu اlmusrifiin wاladiina ida anfaquu lam yusrifuu walam yaqturuu wakana bayna dalika qawaama walaa tubadir tabdiira adilo badan baa ayaddaa macnaha ku yimid wax cuna oo cabahana ku xadgudbina xoolaha yaan la baatulin dhaqaalaha yaan lagu ciyaarin ilaahay wuxuu ammaanay kuwa biilka baxshay dhaqaalaha bixiya markay bixinayaanna ruuxana aan jidiinka ka goynin xoolahana aan ku ciyaarin meel dhexay wax ku wadoo ku maamula marka la wada fadhiisto waxaa soo bixi oo la tashado dhaqaaluhu intuu dhan yahay tabarteennu iyo baahideennu kadibna waxaynu ku dhaqaaqaynaa nin walba taagtii ayay qodaxo ugu tagtaa carruurtu way iska baahi badan yihiin waxbay sheeganayaan caruuraha kale waxay ku arkeen bay doonayaan hooyadu waa inu caqli celiso ay tahay hooyoy aabbaha intaasuu keenaa intaasuu shaqeeyaa waa iska tabaryar yahay intaasaa inagu tabarteenna ah markuu ilaahay waxaana siiyo ayaa waxaan lagu qaban doonaa ilmuhu marka asagoo yar wuxuu ku ababayaa inuu agaasimo gurigiisa oo ku xisaabtamo baahidiisa iyo dhaqaalaha soo gelaya iyo tabartiisa oo ku xisaabtamo caruurta roonroon talada waxbaa laga siinaya talada waxbaa laga siinaya isdhexboodkan hadda cadaawaddu waxay ka imaatay caruurtu waxay u arkaan hooyadoo uxun karinayso oo wax keenaysa iyo duqi oo socda xaggee laga keenaa maxaa tabartiinna ah maxaa waalidkaa awoodaa muxuusan awoodin maxaa kuu qalmo maxaan kuu qalmi ma yaqaan maalinku wax dalbadee wax doono ee baahi sheegto haddii lama awoodo la yidhahdo codod buu qaadaya hooyadii buu collaysanayaa ee aabbihii buu collaysanayaa way isxumayn marad nafsi ah ku dhiic cuqdad buu qaadi haddii laakiin maalinka u horraysayba talada wax laga siiyo le hooyo intana inagu tabar u leenahay aabaha biil yar buu meel ka soo qaataa xooa ma hayno duq waa miskiina waalid ama qaraabiya dad kale ina biila wuxuuna waa intaa dadka lamid ma nihin ilaahay bari markaad adugu shaqayso tad weynaatana saa doonta u noolow hadda laakiin waynu gebagabaysanaynaa haddii saa wax loogu sheego ilmuhu wuu caqliyasanayaa hadhow gurigiisana si fiican buu agaasima u maamulaya laakiin haddii laga xidha xisaabaha duqduna wuxuun soo bixiso waxna kariso wadaadkun intuu wax keenu halkaa ku dhaco iska ordo maalinku ilmuhu wax dalbado maya haddii la yidhaahdo waxaa u arkayaa wax la hayo oo la awoodo kas in loogu diiday waana ku xumaanaya cuqdadna wuu qaadaya marka eh, la xadido baahidii iyo dhaqaalihii laysku qiyaaso oy hawshu fulin ay timaado oo gabadhu suuqa aado dhaqaalihii la isticmaalo waxay culimmadu leeyihiin culammaa uliqtisaad usbuuci walbaba gabadhu mar waa inay xisaab xidh samayso xisaab xidh waa inaysan oo tidhahda usbuucan maxaa kaa baxay oo dhaqaalaa maxaa daynoo ku soo raacay maxaa baahi oo doonaysoodoo qabsan weydo oo tabardarro iyo dhaqaalo xumo aad la qabsan weyday kadib waxaa u soo baxahaya waxaa dhaqaalehe ka dhimina hadday hesho nolosheeda ay kafayn lahayd si wanaagsan oon culays layn ay u noolaan lahayd baa u soo baxaaya haddaan leek waxba la xisaabinin intii lena dabka la yska saarto intii labana la dayn qaato oy baashu qulubkaa ku socoto wax kuu farsamaysan ma jiro adoo sidaa gurigaada u soo agaasim hadhow haddii dowladda iyo xafiis lagu geeyo ood ummad xil weyn u qabato agaasinka iyo maamulka waxaad ku soo baratay gurigaabaad ku soo baratay gabadhaadii baad ku ababisa yarayd wiilkaadii baad kala soo tashanaysa qaabkii loo noolaan lahaa taladaad wax ka siinaysa mid walba waa mas-uul garanaya qaabka hawshaa loo agaasimo khaladaadka jira waxaa ka mid a ah, haddii reerku markaasi uu yahay reer ilaahay wax siiyey xoolaha way baatulaan xoolaha way baatulaan sayidina sacd muwaqaas ayaa nabigu maalin ku soo baxay isagoo weyse qaadanay oo biyo aad u isticmaalaya nabigu wuxuu idhi yaa sacad laa tusrif ilmaa in kunta calaa nahrin jaar sacadoo wuxuu idhi biyaha baatula ha ku ciyaarin haddaad doonto webi qulqulaya baad ka weysaysatidi webi socda haddaad ka weysaysanayso weyse yar oo koobanoo xubnahaada ku filan ayaa lagaa doonaya ruuxuu hadduu wax haysto ma xoolaha inuu ku ciyaaro oo israafaa badan waxaad arkaysaa guri aan cidno ku noolayn iyo qolal nalku ka daaran yahay arbaca wa ishriin saaca ruux ma joogo ruux ma fadhiyo nalku waa shidan yahay hadhowna waxaa la soo dalecay lacag badan waa la bixin tv baa iska shidan la demin maayo wax fiirsanayana ma jiro shay baa maanta la soo gadi berri baa la tuuri maxaa yeelay laba goor baa la dhaqay ama mar baa la dhaqay raashin baa maanta la keeni qayb laga karsan qaybta kale waa layska dhigayaa kadib tu cusub la soo gadi digsi weynoo beriisaa la karin wax yar baa laga inta kale xalliha lagu daro dhasta biinka ama bannaanka lagu daadiyo yacni waxaa weeye mushkilo ayaa iska jirta mushkilaa jirta aan aan qiyaasnay li'anna waxay ku xisaabtamayan xooggooda iyo awooddooda dhaqaale ma firinayaan wax waa xoole ilaahay ku siiyey waa maal lagugu xisaabinayo waa israaf iyo tabdiir waa macsiyo lama eegayo oo macsiyo lama eegayo marka xisaabta usbuuca ama shahriga bil walbaba waxay keenaysaa in wax walba uu kuu qiyaasnaado haddii baatul iyo tabdiir soo baxay israafna dhaqaalihii baad dhimaysaa iyo wixii isticmaalkii baad dhimaysaa haddii cidhiidh iyo culays soosoo kordho dhaqaalo badanna uu kuu soo harana meeshii dhibka laga sheeganaya eeaad daaweynaysa ayaad daaweynaysa ummaddii aad wax kala qabanaysa haddii marka dhaqaalahaadii iyo baahidaadii uu dhaqaaluhu badan yahay xoogo yaroo uruuris ah ood meel dhigato ayuu ta gashaya iyo hagbad waxaad ku sheegtaanba ayaa markaada rabaa si hadhow loogu baxsado baahiyaha iyo dhibaatooyinka mustaqbalka iman doona suubanuhu calayhi salaatu wasalaam waagii dambe ilaahay waxsiiyey hanti badanna uu helay xaasaskiisa wuxuu u dhigi jiray biil sanad ah hal sana biilkeed oo raashina ayuu meel u dhigi jiray macnaheedu ma aha wax lama kaydsan karo markaad wixii isku qiyaasto ood hawsha isku dhammayso wixii kuu soo hadho waxaa la doonayaa inaad wax ka dhigato shaqada aad ku shaqaysay ku tashanaysaad waayi kartaa wadaadkaa tabar yarayn kara culays baaba iman kara dhaqaalaha kenyaba isbedeli kara burbur baaba iska iman kara suuqa dhan baaba iska xidhmi kara maalinkaa wixii la keenay dabka saar oo dib ha u fikirin oo waxa dhiganin marka waa tala xumo soomaalida waxay tidhahdaa dad waxaa u daran matashade iyo matashiishe iyo matoshe soo sidaa ma ahayn wixii in la tashiisho oo kabtin la tosho oo xijaabkii markuun kaa nuglaada mooyeen ku cusub ku cusub ku bedel ku cusub oo boorsadu ay buuxsanto soddon xijaab laba boqol oo qamiis intaasoo kabo oo guriga aad moodda saddexda qoys ama afartu deganaayeen ama shanta ruux in soomaaliya oo dhan degan tahay waxa dhar yaalla wax kabtaalla lala yaab waxaasoo dhan marka waa tasaruf xumo iyo agaasin la'aan in marka wixii la tashiisho wixii la turan karo la toosho yaa la doonayaa oo laysku tashado sidaasaa la doonaya hawsha ayadaa waxaa la doonayaa qoyskoo dhanba inuu ka qayb qaato inuu ka qayb qaataa la doonaya waxyaabaha ka qayb qaadanaya dhaqaaluhu inaan lagu ciyaarin waxaa ka mid a inaadan ku kadsoomin markaad suuqa tagto ama aad wax soo gadanayso iclaanka iyo xayaysiinta alaabta la xayaysiinayo waxaa laga yaabaa adooba aan baahi badan qabin wax lagu xayeysiiye ama ii dhahday adaacadaha ka maqashay ama miidiyaha kale ama social miidiyaha kale aad ku aragtay inaad ku kadsoontaa laga yaabaa lama rabo baahidaada iyo dhaqaalahaada ku xisaabtan waxaan la xayeysiinayo wax badanoo ka mida waa been baahina ooma qabtid nin walba taagtii bay qodax ugu tagtaa tilaabadaada ha ka dheeraynin marka waxaa la doonayaa hawshaas moodada cusub iyo dharkaasaa soo baxay kabahaasaa soo baxay xijaab noocaasoo soo baxay dhaqaalahaadiiba ma dhanno tabartaadaba ma dhanno haddaad in cawradaada asturto xagga naxaraga kugu filan aad ku gaabsato waxaa laga yaabaa in dhaqaala kuu dhigmi lahaa laakiin waxaa ku khaldaya miidiyaha iyo idaacadahaas iyo waxaa la xaysiinay iyo baastadii aad karsanaysay ee taqaanay soddon sano ayaa intii magaca loo bedelaya idaacad laga sheegi taadibaad qubi tukalaad soo qaadi oon macno lahayn dhaqaalihii baa lagu ciyaari waxaad weligaaba kusoo dhaqmaysay baa lagu xayaysiin wax cusub baad moodi hanti kaaga dhuntay wax isbedelo qumarna ma jiro hawsha waa aad looga taxadaro waxaa kaloo laga taxadarayaa waxay u yaqaanaan culummadu ashira alcaaifi soo iibsi aan qorshaysnayn wax soo iibsi iyo gadasho aan qorshaysnayn gabadhoo dhaqaala iska qaadaan boorsaday xoogo ku ridaan suuqay aadi markay suuqa tagto marka hore ay tegayso qorshaba kuma tegin ishay marayn wixii markaay u bogtay iska soo qaadaan ama loo xayeysiiyo hadhowna wixii wax kalou noqonaya waxaa la doonaya markaad tegaysaba inaad ku tagto qorsho wax kuu qoran iyo lacagaad aad qoontaysay iyo baahi jirta aad ku baxdo baahidii waxaan ka ku leexanin haddii aadan saa yeelin labada dukaan u horaysa ayaa intii biilka lagaaga furanaya intii biilka halkaasa lagaaga furan wax fiicanood soo qabsatayna markaasi ma jiro waxaa kaloo la yska ilaalinayaa inaadan ku kadsoomin shaygan waa qaali lacagtiisu waa inta ka kale waa ka lacag badan yahay dakhaamatu اlafmaan iyo khalaau اlascaar waa laisku siraa shay iska taya wanaagsan oo raqiisaa jira shay aan kuwaaliti fiican lahayn oo qaali lagaaga dhigo lagugu dili baa jira marka ha ku kadsoomin shaygu qiimihiisii baa qaali ah intaasuu kan dheer yahay taa macnaheedu maa waa ka qiimo badan yahay aad waa inaad oga fiirsataan howlaha aad iyo aad layskaga ilaaliyo waxyaabaha lagu khaldan waxaa ka mid a gabadha muslimada inay ku kadsonto dariskeeda ooy la baratanto beratantoy la tartantay heblaha soo iibsatay heblaha kursigaa u yaallaa heblaha fadhigaa dhigatay heblaha dharkaa soo gadatay heblaha boorsadaa wadata heblaa kan heblaha heblaha kan ood lama rabo heblo waa gooniya isku tabar ma tihiine adugu waxaa la doonayaa baahidaada iyo tabartaada inaad dhaqaaqdaa lagaa dooni dhaqaaladana ku xisaabtanto wadaadkana hawsha aadan ku dhibin caruurtaadana aadan ku dhibin aduguna dhaqaala meel kuu dhigmi lahaa adan baa tulin ayaa lagaa doonaya maxaa yeele ilahay baan ummadda isku mid kama dhigin wallaahu fadala bacdakum calaa bacdin fi risq ninba ilahay baa wax u kordhiyey ninna waxbuu rabbi u kordhiyey ilahayna saasuu hawsha ku qorshay wuxuu yidhi liyunfiq duu sacatin min sacati waman qudira calayhi risquhu falyunfiq mima aataahu allah waa qorshayni iyo agaasinkii dhaqaalaha guriga qaabkii loo agaasim ilahay ka hadlay subxaana wa tacaala nin xakiim oo caqli badnaa gabadh xakiimad oo caqli badnayd baa gabadheedii xilli ay guri geenaysay la dardaarantay waxay ku tidhi hooyey ninkaada ha ku kallifin wuxuusan awoodin xaaladda markaa taaganna qiime ninkaada wuxuusan awoodin ha ku kallifin xaaladda markaa taaganna qiime hadduu maalin wax si ka noqdana adugu gacanta qabay ku tidhi maxaa yeele waxay ku tidhi dhagaxyaal waaweyn iyo buura inaan xambaaro ayaa nooga sahlan dayn islaan inaan qaadno yacni waxaa weeye ha noqonin dad aan aan qorsho lahayn oo wuxuu doonaba iska laaca wuxuu afku kala qadan in la keeno uu doonayo waxaa laga doonayaa gabadha muslimadda ah waxay soo gadanayso waa inuu yeeshay munaasaba u qalma oo u baahan tahay xilligiisa la taagan yahay baahidiisu ay jirto waan iska suuq usbuucii mar baan baxayaa waa soo wareegaya wixii ishayda ku dhacdana waan soo qaadaya waa qorsho xumo waa dhaqaala ku ciyaar oo waxaan loo baahnay waxaa ka mid ah khadaada dhacaysa marar badan cunto intii la kariyey iska wanaagsanoo frijba la gashan karo berri la isticmaali karo markaaba in la qubo la daadiyo nabigu wuxuu hi salaatu wasalaam cunti ninka cunayo ay qaybi ka dhacdo dhulka carrada ay ku dhacdo intuu soo qaado oo carrada uu ka jafaha cuno innaguna tu digsigii ku jirta oo qiimo badan oo wax gaadha jira oon la farfaraynin ayaan markaaba waa qadid maante casho cusub baynu karsanaynaa quraacdi oo fareeshaa taalla qadadii baa taalla tu cusub baa la karin tii kaloo digsiye ka buuxdana waa la daadinaya waa khaladka jira iyo israafkii xadgudubka meesha ka jiray ka mid tahay intaasi waxaan kaga baxaynaa qaabkii bal dhaqaalaha loo agaasimi lahaa khulaasisan waxaa weeye waxaadan baahi culus u qabin dhaqaalaha ku bixinin tabartaadu waxaysan ahayn halaacin iskuna miisaan awoodada iyo baahida jirtaee daruuriga ah hawshaasna ha laga tashadoo qoysku talo hawshaa ha ku gudbiyo xagga wakhtiga ayaan wax yar ka odhan lahaa xagga wakhtiga gabdhaha iyagu wakhtiga aad bay ugu ciyaaraan waxaa laga yaabaa gabadha muslimadda ah inay maantoo kale guriga ka tagto gurigoodoo iska bayla carruur badan joogaan casar iyo makhrib ay soo laabato ama fiidba ay timi haddana dhici karto wax weyn oy ku maqnaydna aysan jirin laakiin qorshe la'aan ayaa wakhtiga kaga ciyaaray qorshela-aan baa kaga ciyaaray xumaan kama aha laakiin waxbaan u qorshaysnay waagu markuu baryo waxaa la doonaya gabadha muslimada ah maalin walba in waxaad qabanayso uu kuu qodabaysan yahay kuu qoran yahay maanta waxaad u baahan tahay waxa waye inaad qorto baahidaada waxaad u baahantahed qodoba inay qoraysana waa inaad u kala horumariso say u kala muhiimsan yihiin shay baa noloshii daruuri tahay oon laga maarmaynin shayna waa laga maarmi karaa hawshu say u kala muhiimsanta u qodobe u qoro kadibna markaad hawsha soo qabanayso waxaad u bilaabaysaa mid walba ku ka muhiimsan yaad ka hormaraysa haddii niska horeba aad soo qabsato intii kugu muhiimsanayd inta dambee dhiman ee caawa laga maarmi kara iyo maantaba berri baad u dibdhigan shay aan qorshaysnayn oon qodobaysnayn oon kuu qorayn ha ku dhaqaaqi maxaa yeele waad soo kala iloobi waad hafi bini aadam baad tahay miyaad u baahnayd baad ka ilduufi mid laga maarmi karay ama e, naf e, daruuri baan ahayn baad yaad ku habsan habsanood soo gadi kii kalena waad ka soo tagi hawl muhiim kuu ahayd oo waalid xanuunsan booqashadii ruux muslim walaalka ood gerihiisa tagtoo kale ahaabaad ka mashquuli waxaad kaga mashquuli mid bannaan kula istaago ay kuu sheekeen waxbaa dhacay gabadhi heble ahayd waxaasaa qabsaday war ma haysa aan ku warramo laba saac shan saac bay kaa qaadatay mashquul waktigaada dhanaa khasaaro wey waktigana waa waxay u qiimo badanee biniaadam ilaahay siiyo waxaan wakhtiga ah waa waxa u qiimo badanee ilaahayna siiyey wey subxaana wa tacaala haddaynu khayr iyo wanaag gashanana aakharaynu u aayaynaa haddaynu ku ciyaarana waa xisaab aakhara iman doonta marka waxaa la doonayaa markaad wixii qodobaysatay eed ku dhaqaaqday una tartiibisay say u kala muhiimsan yihiin in aad maanta wixii aad soo qaban karto soo qabato inta kuu soo hadhayna aad berri u dibdhigato maalin walba layskuma dayo in wixi o dhan aad keento reer baa jira xeel badan baa ku saaran howlaha ku dambeeya wixii u muhiimsan maanta soo qabso wixii kalena berri u dibdhigo waxaa kaloo muhiim ah hawl walba wakhti maxadlow inaad u qabato waa inaad tidhahda matalan heblaha xanuunsan waan booqanayaa waa inaysan igu qaadanin booqashada ediyi ka soo noqodkeedu hal saac halkaas markaa aacadda fiirso walaalay see tahay xanuunku waa sidee ilaahay ha ku caafi u ducayso haddii caruur baylahan ka soo tegay guri cidlaan ka soo tegay kan weeye haddii walaala allah ha ku caafiyo wakhtiga dhowranaysa adoo ka soo baxay hadday mid sheeko kuu qabato waddada bartanka waxaad leedahay taymkii waa dhammaaday taymka dhammaada muxuu ahaa waa taymkana u talagalay booqashada walaashay ama walaal ama waalid wix hadduu kuu qorshaysan yahay maalinkii labaiyo tobanka saac isagoo buuxa oo camal fiican aad ka buuxisay hawsha aad qabsatay ayaad soo laaban gabalkuna kuu dhici laakiin hadday iska dhaqaaq tahay gabalkaa kuu dhacdo wax fiican soo qabsan wakhtigo dhanna lagaaga ciyaaray hawl walba oo muhiim ku ah iyo shaqo walba ood qabanaysa maalinka ayadaa waa inaad wakhti u goyso shaqo heblo waxaan soo qabanayaa soddon daqiiqo afartan daqiiqo saacad laba saac shay walba wakhtiguu qaadan karaad u qabanaysa saasaad hawsha ku wadaysaa waxaad iska ilaalisaa xagga wakhtiga markaynu ka hadlayno hawl adoon dhammaynin mid labaad inaad bilowdo hadday howlo badan kuu yaallaan mid walba wakhti si wakhtigeeda ku dhammee hadday ku dhammaan weydo wakhtigeeda halkaa ku jooji halkaa ku jooji tu kaleoo kuu taallay oo wakhti aad siisay bilow ha isku dayin laakiin inaad camal camal ku dul furto hawl hawl ku dul furto maxay laba hawlood haddaad isku dul furto mid aad sugi ma jiro mid walba intaad buubuhayso ood ka qajacqajacsiiso iyadoon sugnayn baad ka tegaysaa nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ina allaha yuxibu idaa camila axadukum camalan an yutqina ilaahay wuxuu jecel yahay midkiin hadduu hawl qabanayo hawshaa inuu sugo oo meel ku hubsado soomaalida waxay tira laba dhari ninkii kaariya midun baaburi soo sidaa maa marka hawl hawl laguma dulfuro tanaa la yska dhammeeya tusaale gaaban kitaab fiicanood u baahan tahay baa lagu keenay muطaalaciisaad bilowday adoon asaga dhammaynin mid kale ha muطaalacayn hawl kale ha aadin kan markaad dhammayso ku kala bilow markaad iska xidha hawshan hawl kala bilow laakiin hawl hawl laguma dulfuro haddii kale tii horena waad ku ciyaari ta dambena sugi maysid kitaabka hore ma dhammaanayo wixi aad ka akhriday ama aad ka qabatana waxba kuu tari maayo tu dambena waad ku ciyaaraysa hawshaasi marka waa in iyaduna aad loogu eh, loogu fiirsado wakhtiga aan lagu ciyaarin qiimihiisa qodobka kale raaca waxaa weeye laa tu'akhir camal yowma ilaa hadin maanta waxaad qaban karto wakhtigiisina aad siin karto kuna gebagabayn karto berri baan qaban doonaa iyo waan yeeli doonaa iyo waan u dhaqaaqi doonaa iska ilaali qodobka ii soo raaca waxaa weeye eh, bixitaanka guriga laga baxay inuu qorshaysan yahay siyaarada aad booqanaysa walaalaha muslimaadka ee kula dhashay ama xanuunsan ama aada halka tihiin waalidka booqanayso walaalaha kale booqanayso qaraabasalaan guud aad aadayso maalin u samee maalin u samee hebla awey meel hebla jirtaa qorshaa loo sameeyaa maalin u xadid khamiis oo kale jamc oo kale sabti oo kale inaad u baxdo inaad qaraabada iyo ahalka soo salaanto haddaad wakhti biicanayso culaysna jirin haddaad doonto subuuciiba saddex goor iyo laba goor ka dhigi laakiin waa inuu wuxuu qorshaysan yahay ha ka dhigin hawl markay kugu soo dhacdo dhaqaaqayso markay kugu soo dhacdo haddaad iska dhaqaaqdo wax badan baa baylihii wax badan baa kaa khasaari qorshihoo dhan baa yaa kaa hallaabaya ziyaaradu ha kuu qorshaysnaato suuq aadidu ha kuu qorshaysnaado qaraaba salaanku ha kuu qorshaysnaado waxbarashadaadu saacadahay qaadan ha qorshaysnaato xilliga aad masaajidda aadid cibaadaysan ha kuu qorshaysnaado wax walba waa inuu nidaam iyo qorshe ku socdo waxaan isdhexboodkiiyo isla filqan waxa lagu baaba'ay weeye intan ugu dambaysa gebagabadaa idaaraة اkhilaafaat baan ku gebagabaynaya bini aadam baa layahay qorshihii aan soo sheegno o dhan baa lagu tuman karaa islaantii baa dhan ba madaxa kaga istaagi karta wadaadkii baa dibdib u shaqayn kara foodaa la iskelin karaa baashoo dhan baa hirig noqon karta bini aadam baa layahay khilaafaad baa iman kara khilaafaadka ayaga yimaada waxaa la rabaa in lagu xaliyo qodobahan soo socda qodobka koobaad ilaahay subxaanaه wa tacaala gabadhu waa inay u barido oo ilaahay barido haddii dhib yimaado wadaadka isqoonsadaan reerkii khatargalo ilaahu adaa dhisay reerkan hagaaja waa inay tidhaahdo ilaahay barido tukato soonto salaado rabbi gacmaha u horsato idaa sa'alta fas'al illaah ilaahay baa kaalme iyo awood baa la iskale ee la weyddiistaaya asaga weyddiiso in dhibkan iyo mushkiladdan uu kaa xalliyo si aan dhib lahayn raallina lagu yahay reerkuna uu ku dhaqmayo ilaahay baa lala hoos galaa dhib walba laakiin aafadeenna waxaa weye dhib yar hadduu soo kordho gabadhu waxay isku dayeysaa iyada caqligeeda iyo kartideeda iyo khibradeeda inay isticmaasho iyo garaadkeeda hadday taasi ka sidcalaysana ayba waalid iyo qaraabo kale la kaashato hawshii ay khilaaf noqoto la wada hadlo wadaadkii yidhahda maxaa warkayga gaadhsiiyey sodohda iyo soddonka warkayga maxaa gaadhsiiyey hebel saaxiibbaannu nahay yaa ku yidhi warkayga gaadhsii oy baashiba ka sii darto khilaafkii waxallibay gabadhu lahayde ayba cusbo ku sii darto raashinka horaan bahalaysnaa boogtii ay basbaad taabsisaa ah laga yaabaa laakiin ilaahay hadday la hoosgasho marka koobaad ilaahay inuu sahalo oo sakhiro yay u badan tahay haddii qalbi saadiqa lagu baryo qodobka labaad haddii khilaaf yimaado waxaa la rabaa in gabadhu khilaafka hadduu xagga ninka ka yimid oo uu dhaqan dhaqanxumo kula yimaado xaqeedii meel kaga dhaco ku xadgudbo ayadoo ay dulman tahay waa zawjkeedii waa carruurta aabbaheede caruurta aabbahood weeye ay ka indhalaabto u dulqaata waa inaga soo maray xasan albasri wuxuu uhi maa zaala attakaafulu min ficli اlkiraam ka indhalaabiddu iyo dulqaadku iyo kasijeedsiga iyo iska dhaafidda in la isdoqomeeyo si reerku u dhaqmo waxay ahaan jirtay bu dadka gobtaa dhaqankoodii iyo falkoodii bay ahaan jirtay marka taasi waa qodobka labaad wey qodobka saddexaad hadday suuro geli weydo gabadhii in ay hawshaa ka indhalaabto oo nafteeda ugu sheekaysata inay xisaabtanto ama ficil ama wadaadka ay yac iska tidhaahdo hawshaasi iyo wadahadalkaas ha ku qabato meelaysan carruurtu arkaynin oysan maqlaynin dumar baa la yahay waxaa laga yaabaa inuusan warkuba kugu simin in wadaadka kulyatiga la lacaamo hadalka lagu saydho ama layska dhiciyo ama lala hadlaba carruurta dhexdooda lagu sii daayo caruurta taasi dan oo ma aha qalbigooda waxbaa gaadhaya nafsiyadoodii culays baa ku imanaya waalidkii murankiisa isku iskudhaciisa iyo khilaafkiisu carruurta waa ku aafoobaan iyagoo yaryar bay caasinimo ku bilaabaan labadii waalid bay la kala saftaan laba daf iyo laba jeel bay noqonayaan mid hoyuu taageeri midna aabbuu taageeri ayagii baa fooda isgelin laba dowladoodoo colaa meesha ka soo bixi ilaa labada ee gurigaa isku dhacay soo maha carruurtuna waa ciidanka iyaguna waa isku dhacahayaan markay u yartahay tahay qalbigooda wabaa gelaya qalbigooda waxbaa galaya hadday gabadhu marka dul qaadan weydo baryada ilaahayna ay ka warsugi weydo oy damcdo inay wadaadka la xaajooto war aan wada hadal laha tidhaahdo meel caruurta ka fog oysan maqlaynin kolay qolka soo xidhaanba ha ku wada xaajoodeen soomaaliya waxay tidhahdaa aan wada hadalno waxaa weeye aynu heshiinno aynu wada hadal leh hebelow macnaheeda waa max aynu heshiinno weeye gabadhu hadday wadahadal u soo diyaargarowdo wadaadkuna is adkeeya ma aha laakiin wax walba iska dhici karaa hadalkaas wax lagu dhammaynaya qodobka afraad ee u muhiimsan asaguna waxaa weeye khilaafkaa yimid iyo hawshaa waa bannaanka u bixin waryaana la maqlin war hoos u hadal carruurtayaysan ku maqlin darisku yuusan ku maqlin anaa ku maqle bal aamus hawshaasi waa inay noqoto hawl u dhaxaysa xaaska iyo saygeeda hoosna inta loo xallin kara loo xalliyo hadduu qodobka afraad waxba anfici waayo waxay markaa gabadhu xaqu leedahay inay la kaashato cidday markaa la kaashanayso oo ay ku kalsoon tahay diinkiisii iyo dadnimadiisi ay ku kalsoon tahay wadaadkeeduna ay tuhmayso inuu ku kalsoon yahay haddii aad damcdo inaad dacwooto ama aad cid wax u bandhigato waalidka oo kale walaal oo kale aad isleedahay wadaadku laftirkiisu dareen kama qabo wuu ku kalsoon yahay laakiin nimay ishayaanba ama colba ay yihiin ama gabadhii islaanayaba isku lala qabo haddaad kala tashata ka war heblaan maanta isku dhacnay balka tali adaa min weyne eh ma soconaysaa hawshaa ma soconayso waxaa la rabaa khilaafku haddii cid loo bandhigayo cid labada dhinacba ay ku kalsoon yihiin wanaag iyo diin iyo islaamnimo ay ku tuhmahayaan in loo bandhigo ilaahayna subxaanah wa tacaala wain khiftum shiqaaqa baynihima fabcaduu xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha buu yidhi halkaas marka lama sii gaadhayo waxaan ka hadlayaa khilaafkii yaraa ee yimid xallintiisii ama midda shiqaaqa ah ayadoo masalo kale weeye gebagabada hadalku waxaa weeye ee wakhtiga ha laga faa'iidaysto hana la qorsheeyo khilaafaadka yimaadana si qiimo badan ha loo agaasimo iyadoo loo marayo qodobada dhaqaalaha iyo dakhliga ku soo gelayana baahida ha lagu qorsheeyo hantinayaan la baatulin wixii wax la dhigan karaan ha la dhigto baahi badan ayay muslimiintu qabaan qaraabo badan baa idinla xidhiidha ahal baahan baa idinla jooga masaakiin baa iska jirta hantida aynu qorshayno mustaqbalka wax iman kare ama baahi ah ama shaqola'aan ama burburaan ha ah loo wax dhigto marka waxaa weeye warkaygu guriga islaamka ah ee ilaahay kitaabkiisa lagu asaasay inta uu jiri karo ee qorsho wanaagsanna ku jiri karo ha lagu dadaalo ilaah ha laga cabsado wallahu subxaanah wa tacala aclam wasalaamu calaykum raxmatullahi barakaatu wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu jasaak allahu khayr khayr aljaza sheekhana ilaahay subxaanah wa tacaala miisaanka xasanaadka ku saaro annagana hanagu anfaco runtii kelmad aada iyo aada qayim u ah in in badan lagu soo celceshado oo macnaheeda la fahmana mudan weeyaan sheekhana insha allahu tacaala su-aalo dhowra ayaa yaala wixii aan ka gaarna insha allahu tacaala aan ku weydiinayna jasaku allah khayr su-aasha koowaad gabadhan waxay leedahay gabadha dhiigga qabtaa ee qur ma akhrin kartaa masaajidka ma geli kartaa kelimad dhammaystiran aada iyo aada qayim ah wadaad soomaaliyeed oo saa u faahfaahiyey una sharxaynay inuu jiro aanan u malaynaynin buu sheekhu ka duubay kelimaddaas raadsadaa internetka geliya laa yamasuhu ila almutahharuun ciwaankaasay leedahay ama daarixadiis kala soo bax muxaadarahaasoo dhammaystiran kelimadaa qiima weeyaan kulligiin ayna anfacaysa haddaad dib u dhegaysataan taas waxaa ka baxay insha allahu tacaala ehm, su-aashan sheekh waxay leedahay gabadhan waxay leedahay sheekh lacagta sakaatulmaalkaa ah, dad qaraabo ah ma siin karaa se waalidkay oo aanan isku magaalo joogin haddii uu iga codsado wixiise ka ka baxaysay xoolahayga inaan isaga u diro si uu u qaybiyahay ma u diri karayaa bismi illaah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi waaalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd su-aasha qaybta koobaad ee ku saabsan sakaatulmaalka mm, hantida aan leehay sakada ku waajibtay qaraabo muu diri karaa oo qaraabada ma siin karaa haana waa lagu jawaabi karaa mayna waa lagu jawaabi karaa sida raajixa ah waxaa weeye dadka qaraabada ah walaasha walaalka abtiga eeddada adeerka dadka qaraabada ee ahalka ah hadday yihiin dad fuqara ah dad fuqara hadday yihiin oo aan shaqaysanaynin meelay ka shaqaystaan aan heli karin ayaguna hanti ku filan aan lahayn inaad biishaa waajib ah inaad biisho ood biilkooda bixiso ayaa waajiba adugu haddaad tahay ruux wax haysta oy sakaba ku waajibayso dadkan marka saka ma siin kartide inaad biil waxaad awooddu u dirtaa waajib kugu ah soomaalidu waxay taqaannaa keliya madhabka shaaficigaana ku salaysan in la yidhaahdo carruurtaada iyo waalidka unbaa biil waajiba kugu leh iyo xaaskaada la yidhaahdo sida saxda ana sidaa ma aha dadka kula dhashee raximka ilahi wuxuu uhi waatida alqurbaa xaqahu waalmiskiin wacbudu اllaha walaa tushrikuu bihi shayئa wabilwaalidayni ixsaana maxaa daba yaalla wabidilqurba waalid qaraabaa soo raacda marka laga tago xaas iyo caruur laga tago marka dadka qaraabadaada ah ee doonaysa sakada inaad u dirto ama aad siiso waynu eegaynaaye hadday yihiin dad aan hanti aan ayagu dhaqaalo haysanin xoog iyo shaqo ay ku kaaftoomaan oo mushaar ay ku kaaftoomaan aan heli karin inaad biil u dirtaa aday waajib kugu tahay wixii kaa goyi kara saa darteed sakadaada ku bixi mayso sakadaada kuma baxayso ayib haddaysa ay yihiin dad wax iska hela oo biil iyo mushaar ku filan xagga noloshooda a heli kara xagganna iska fuqara ah oo maalina qada maalina waxela ay yihiin oo isku filan ayagu marka ayada ah haddii oo aqniye la odhan karo zaka lama siin karo haddii aqniye la odhan karo zaka lama siin karo hadday laakiin dad iska saboola yihiin maalina dabka shita hadduu maanta kun u baahda siddeed boqol sagaal boqol heli kara ama toddoba boqol heli kara oo iska miskiina markaa zakada waa la siin karaa zakada waa la siin karaa markaa iyada ah hadduu hani yahay zaka kuma baxdo hadduu dhulka yaallo oo uu faqiir faqiiriya aan hantina haysanin shaqana aan haysanin inaad bishaa waajiba ah. hadduu shaqo tago ee dadka wax ceshadana uu iska yahay ee sida loo badan yahay ah ee jiicamoodka ah aan dhuldhac ahayn marka sakada waa la siin karaa sakada waa la siin karaa su-aashaas qaybtooda waa inta qaybta ku saabsan waalidka waalidka qaybta ku saabsan ee zakadu waxaa asal ruuxa bixinaya iyo hantidu meeshay joogto in sakada dadka jooga la siiyo nairobi matala ku lunnahay xoolahaada nairobi joogaan sakada xoolahaada ka go'day masaakiinta fuqarada ibnu sabiilka dadka ilaahay sheegay sideedda ahaa ee nairobi ku nool in la siiyaa asal ah tu'khadu min akhniyaa'ihim faturaddu calaa fuqaraa'ihim fuqaraa'i ilbalad beledka fuqaradiisa masaakiintiisa iska leh haddiise meesha hooyo joogto ama aabbo joogo ay kuwan kuwa ka daran joogaan waalidkuna codsanayo in xagga loo soo diro waa loo diri karaa haddii laakiin aysan waalidka masaakiinta la joogta aysan ka baahi badnayn kuwa hantidu meeshay taallo jooga looma diri karo looma diri karo wallahu subxaana wa tacaala aclam jasaak allahu khayr khayr aljaza sheekhana su-aashan iyaduna waxay leedahay sheekh waxaan ku baxay bay leedahay gabadhan buufis been ah marka xoolaha aan soo shaqaystay ma ka xajin karaa se guud ahaan maxay shareecada islaamka ka qabtaa dadka si beenbeen ah waxay guur ku sheegeen warqado ugu samaysta ama si ay sharci ugu helaanba wax meer ay ku sheegayaan u samaysanaya buufis beenbeenaan ku baxay aada umaanan fahmin aadoma garanin laakiin qaybta dambe hadalka raacay baa laga yaabaa in loo jeedo gabadhu waxay ku baxday magacaysan lahayn waalid aan dhalin hooye aan dhalin walaal aan dhalin ama ninkii iyo ruux u soo dacwoonayay waxay tiri waaba xaaskayga xaasna ooma ahayn hantidii laga shaqaysta hawsha ayada ah waxaynu eegaynaa xoogga lagu shaqeeyey iyo meesha laga shaqeeyey haddii hantidu laga shaqeeya meel xalaal ah oo gabadhu xooggeeda xalaasha ay ku shaqaysatay oo khamre iyo ribo iyo zina iyo bakhti la gowracay iyo doofaar iyo daanyeer la gowraco midna aysan ka keenin iyo bakhti laga shaqeeyo meel xalaala ka keentay hantida iyada waa hanti xalaal waa weeye hanti xalaal waa weeye oy markaa ka xajiyi karto sadaqaysan karto muslimiintana wax ka siin karto dembigii hore iyo buufiskii beenbeenta ahaana way ka toobadkeeni dembiga horee alla ka gashay iyo beentay sheegtayna ilahay uga toobad keento hantidanna waa hanti xalaale ah, ha ka xajido waxay hanti xalaal ugu qaban lahaana ha ku qabsato ilahayna ha ka cabsato hawshana marka horeba aad ha layskaga ilaaliyo ha laga waantoobo ilaahay baa wax beentaas iyo bakhtigaa yaan la sheegin beentaaba isdhaantee nimaanku qabin shaado u samayso wu ii qabaana waa khatar waxaa ka sii daran oo reer dumin ah diinla'aanna ah maxramkaadi maxaarim ka mid inaad tira waa iqabaa waa dhoweydba waxay la weydiinaya gabadh tidhi walaalkabaa iqaba ku dhooftay oo shahaado u samaysatay mid abtigeed ee shahaado u samaysatay inuu qabo oo meelahan californiya ka samaysatay wadaad fadhiya musiibo weeye hawsha ayadaa khatar weeye haddii aadan nimaan ku qabin odhanayso waa iqabaa naaruhu way kala subxaanalaystaane mid ajnebi kaa ah oo soomaali kale ah kula daaro laakiin maxram maxaarimtaadii ah ha u dhowaani wallahu subxaanahu watacaala aclam jasaak allah khayr aljazaa sheekh gabadhani waxay leedahay sheekh waxaan leeyahay leedahay uur lix bilood ah baahi zaa'id ay qabanaysa marka bisha rabadaan haddii aan wadi kari waayo ma iska afuri karayaan tan labaad waxay leedahay sheekh markaan wallaco aad iyo aad baan wallac ugu xanuunsadaa mana soomi karayo marka fidyo miyaan bixin karayaa su-aashaasi jawaabteedu sida tii hore aad u xawishay laa yamasu ilmataharuun bay fiicnayd maxaa yeelay fadhiyo badan baynu kaga soo hadalnay sida sawaabka ah waxaa weye gabadha muslimadda ee ilmo nuujinaysa ama adhaxda ku sidee uurkalah ee uurka leh ee soonka ama ha awoodo amaysan awoodin inay iska afurta u bannaan inay iska afurto yaa u bannaan ama ha dhibo ama yuusan dhibin inay iska afurtaa u bannaan hadhow markii soonku dhammaado hadday soo qadayn kartana ha soo qadayso sida wadaaddo badan ay qabaan hadday doontana fidyay bixin kartaa kiila raashina maalin walba weliba wax kiila raashina ka yar weeye laakiin maadaama muran badan ka jiro kiila raashina kiila bariisa kiila ugaali ah ha iska bixiso ama kiila baasta ah soddon kiilo raashina ha bixiso ila ramadaanka waa soddon hadduu labaatan iyo sagaal ku dhammaanayn labaatan iyo sagaal kiila raashiina inay bixiso u bannaan tahay marka gabadha muslimadda ah ee xaamilada ah ama ilmaha nuujinaysa soonkuna dhibayo way iska afuri kartaa hadhowna waxay ku gaabsan kartaa inay fidye bixiso iyadoon soo qadaynin xaggana aan soomin fidye hadday bixiso way ku filan tahay way ku filan tahay haddayse iyadu rabta inay qallayso way qallayn kartaa way la iman kartaa markaas hawsha e, jawaabtu waa sidaa meelo badan baana kaga hadalnay wallahu subxaana wa tacala aclam e, jasaak allahu khayr khayr aljazaa e, su sheekh waxay leedahay gabadhan waxay leedahay sheekh waxaan waxaa jira xadiis nebiga sal slam laga wariyo oo odhanaya waalidku haddii uu ilmihiisa qur-aanka u xifdiyo taaj ayaa loo xidhayaa maalinta aakharo sheekh ka waran bay leedahay haddii uusan waalidkay qur-aan u isani barin laakiin anigu aan qur-aanka aan barto bacdamaa waalidkii ama uu geeriyooday taajkaa waalidkay ma loo xidhayaa aakhiro <clears throat> waalidku caruurtiisu waa kasabkiisa isagaa shaqaystay isagaa shaqaystay ilaahi subxaanaه wa tacaala abulahm markuu ka hadlahaya wuxuu yidhi sayasla naaran daata lahab tabad yada abi lahab watab maa aghnaa canhu maaluhu wamaa kasab wamaa kasab salafkeennu waxay ku fasireen awlaadda weeye maalkiisa iyo wuxuu shaqaystay waxu tari mahayaan macnaheedu waxaa weeye maalkiisi iyo caruurtiisii caruurta iyo owlaaddu waa kasab iyo waxay waalidku shaqaysteen wey hooyadaa iyo aabbaha ama qur-aan ha ku soo bareen ama iyagoo dhinta adugu baro hawsha ayadee rabbi aakhira lagu karaamaynaya adiga waalidkana waa lagu karaamayn ajir bay ka helayaan taajkaa loo xidhi camalkaadii saalixaa baa laga ajirsiin waxa walbo wanaagood la timid lug bay ku leeyihiin wixii xumaaneed la timid haddaysan sabab u ahaynna looma haysto marka macnaheed khulaasadu waxaa weeye waalidka waa loo xidhi ama asagu ha ku baro ama adugu baro maxaa yeele waxaa tahay kasabkiisii iyo dad wuxuu asagu shaqaystay ayaa tahay abaal buuna kugu leeyahay ilaahay baana waalidka abaalkiisa gudi kara subxaana wa tacaala ee xuquuqda waalidku nugu leeyahay annagu ma awoodne ilaahay subxaanahu wa tacala naga gudo wallaahu aclam jasaak allahu khayr khayr aljaza sheekh gabadhan waxay leedahay iyadu sheekh dahab aan anigu leeyahay haddii aan damco duruuf ama baahi muslimiin ay qabaan inaan u iibiyo kadibna sawjkaygu wiidhaho ma iibin karaysid maxaan samaynayaa se dahabka si dhuumasho ah wadamada qaar lagu geeyo xalaal ma yahay wixii laga faa'iido waxay leedahay su-aashan qaybta hore waxaa leedahay sheekh dahabaan leeyahay haddii aan damco baahi muslimiin haysata inaan u iibiyo ninkayguna uu diido oo yidhahda ma iibin kartid maxaan samaynayaa se dahabka la dhoofiyo ama wadamada qaar loo geeyo sida hindiya wixii laga helo ee faa ah xalaal miyaa su-aasha ku saabsan hanti dahab oon leeahay anugu markaasi ma bixin karaa masaakiin iyo dad ahala ma siin karaa ama dad xaq u leh in la siiyo zawjka oo ii diiday gabadha muslimadda ah, axaadiidba waxaa ku timid wixii hanti ay bixinayso iyadu ay leedahay zawjkeeda idan ha ka qaato ha weydiiso hantidaasaan leeahay aabbeed bay ka dhaxashay matalan ayadaa shaqaysatay ayadaa iskale waa dahabkeedii maadaama meeshii la wada joogo wadaadkuna meesha asagoo amiir ka yahay ayadna ay ku-xigeenki tahay talada in la wadaagoo la tashado war waxaasaan rabaa saasaan doonayaa ee balla ay tidhaahdo waa gobonnimo shareecaduna way ammaantay haddiise asagu uu diido khayr maanac weeye gabadhii dahabkay la baxaysay ee ilaahay dartii oo la baxaysay ayaduna lahaydee khaaska u ahaa hadduu hor istaago waxaa weeye way la bixi kartaa waana sadaqa iyadu ay leedahay laakiin marka hore makuu idhi waa kayd rageed baa la yidhihe talada wax ka siiso talada wax ka siiso saasaan rabaa la soco waa inay tidhaahdo saxaabadii muslimaadka ahaa iyo xaasaskii nebi maxamed xataa hanti ay leeyihiinba intay bixiyeen nabiga ayagoon u sheeginba bixiyeen kadibna nabiga la tuli wuxu uhi sidaa iyo sidaas kuu ficnay inaad saa yeesho abtigaa siiso habariraha qaraabadaa siiso marka wadaadka talada wax ku leeyahay ha la siiyo laakiin hadduu soo istaaga ma bixin kartid gabadhu xor bay u tahay hantida inay la baxdo wayna la bixi kartaa qaybta ku saabsan dahabka loo dhoofiyo wadamahu kontorbaanka ka yahay hantida ka soo baxday ma xalaalbaa waxaa laga helaysa muxuu yahay wadamaha loo dhoofiyaynu kala qaadaynaa wadan islaan oy muslimiin leeyihiin ka taliya oo dahabku kontrobaan ka yahay si dhuumaala laguma geyn karo leanna dhaqaalihii waddankaasuu aafaynayaa muslimiinta xaggaa joogay buu dhibayaa khalkhal dhaqaaluu keenayaa miisaaniyaaddii iyo bajadkii iyo qorshihii dhaqaaluu kharribaya haddiise meesha la geynaya ee loo suuq geynayo ee uu kontrobaanka ka yahay uu yahay waddan gaalo waa la geyn karaa waana laga shaqaysan karaa wixii ka soo baxay faa'idana waa xoolo xalaal ah wax shubhana kuma jirto wallahu subxaana wa tacaala aclam jazaak allahu khayr khayr aljazaa sheekh su-aashan waxay leedahay sheekh nin baa i qaba aad ayuu iigu wanaagsan yahay se waa nin weyn oo iga da-weyn markii aan guursanayeyna duruuf baan ku raacay haddana waa nacay sheekh furniin ma ka codsan karaa bismi illaah wsalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi waaalih wasaxbihi ajmaciin amaa bacd eh, gabadha muslimadda eh, waxaan u malaynayaa haddaysan ku talagelin inay naga qosliso si daacadnimay wax usoo qortay si daacadnimay wax usoo qortay marka hore waa waa iga weynaa waa ka da'yaraa duruuf baan u guursaday haddana waan ka maarmo inaan ka tagaan rabaaye maxay idinla tahay ah? un soo maah ah intaa unbaa meesha hadda taallaan u malaynaya gabadha muslimadda asaasan iyadoon dhibaato jirin oo ninkeeda dhibaato ku qabin in ay furitaan codsato waa shay xaaraam ah kabiira min kabaa'ir wey nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ayu imra'atin saalat اطalaaqa min ghayri maa ba'sin fa xaraamun calayha raa'ixatu ljanna haweenaydii ninkeeda ifur jiraada iyadoon dhibaato aysan haynin jannada ma ursato carafta jannada ma hesho inay gasho iska badaaye waa dembi weyn oo ilaahay looga fogaanayo reer dhisan oo ilaahay kitaabkiisa lagu dhisay dumintiisu waxaa ka qayb qaata shaydaan waa ogtihiin ibliisku waagi baryaba carshiga kursiga wuxuu dhigtaa badda bartankeeda ciidankiisuu soo diraa wuxuu dhahdaa dadka muslimiinta soo aafeeya askari baa u iman ibliis askartiisa ka mida wuxuu odhanayaa hebel baasaan u dirhay u dirhayey buu dilay waxba maadan qabannin buu odhanaya waxaa dhici karta inuu hadhowba toobad keeno hebel saan u dirhayeen macsida ugu xaysiinayay khamru cabbay wuu sinaystay kanuu sameeyey ilaahay waa kafuururaxiime eh, inuu toobadkana laga yaabaa waxmaadan qabannin buu leeyahay askari baa u iman dambe oo shaydaana ah. markaasuu le heblo iyo hebel oo isqabay baan isku diray say u murmahayeen way isfureen ninkaasuu bila sarafeed siinayaa nobel barays buu u dhiibayaa midaariya dahabuu siinaya shaydaanku hawshu ku mashquulsan yahay waa inuu muslimiinta kala dulo guryaha islaamkana dumiyo gabadha muslimadda marka looma ogolo in iyadoon dhib qabin ay tiraa hala furo hareecadu halkaasay ka istaagta adaa la iskaga ilaaliyo gabadhu hadda ninku ha da'weynaadee suubanuba haween ka waaweyn buu guursaday kuwa ka yararba waa guursaday calayhi salaatu wasalaam dhaqanka soomaaliyana saasuba iska ahaa waagi hore waxay dhihi jireen ninkii ku dhali kara ayaa he ku dhaqi kara soo sidaa ma ahay gabadh yahay haddaadan wadaadkaa da' mooyeen dhib kale aadan ku qabin inuu kaa wen yahay oo horaanba aad ku gashay mooyeen dhibkale adaadan ku qabin ifur hadhih haddiise hawshii guriga uu gabay ood galmadii kalaad ahay ilaa wixii in la sabsaafaa loo baahan yahay aad galmadii iyo gogashii kalaad ahay oo hawshaasi aad ku dhibban tahay ama dhaqaale iyo wanaag kale aad kalaad ahay waad codsan kartaa furita wallahu subxaana wa tacaala aclam <coughs> Eh, jazaak allah khayr khayr aljaza eh, sheekh gabadhan waxay leedahay sheekh waxaan gaangaaday anigoo yar soon badan baa iga tegey mana xasuusta intuu ahaa maxaan sameeyaa oo xal ah jazaak allah khayr <clears throat> bismi illah wasalaatu wasalaam calaa rasuuli illahi waaalih wasaxbi ajmaciin soonku hadduu kaa tegey adoo qaangaadha xilligaad qaangaadha hadda waad garanaysaa ruux walba intuu ku qaangaadha waa yaqaanaa maalinkii aad hagaagtay soonka aad wanaajisay ee soonkii waajibka ilaahay aad u istaagtay iyo maalinkaad qaangaadhay inta u dhaxaysa ee sanad toddoba sano toban sano shan toban sano labaatan waxay noqdeen waad garanaysa sanadyahaa soo qallee soonkiisii inaad qallaysaa lagaa rabaa yaryaraysato sanadkiiba intaa ka soon sanad kaliga intaa ka soon waad dhammayn karta haddii aadan si toos u garanayni inta sanay ahayd waad qiyaasi waad qiyaasi heblaay waagaasaad horta xijaabka qaadatay kitaabka ilahay ku soo hagaagtay ood ficnaatay inta ka horraysay gelabgelab baad iska ahayd inta sana waad yar qiyaasi kartaa markaad yaraha qiyaasto qiyaastaasaad ku soomi ood ku soo qallayn culummaa laakiin waxay qabaan soon kas looga tegay iyo salaad kas looga tegay in la soo qadeeyo waajib ma aha in laga toobadkeeno oo ilaahay loo noqdo oo waajibka laga tega laga toobadkeeno unbaa waajiba mooyee qaduhu waajib ma aha culummana salaadda unbay khilaafka ku gooni yeelaan soonkana ijmac bay soo guuriyaan in la soo qaday inay waajib tahay khulaasadu waxaa weeye sanadyihi ku dhaafa qiyaas adugu dib u xisaabtan waalidkaa wax weydii cid xilliga aad soo hagaagto waad isog tahay sanadii intaad qiyaasto dib u qallee kolba intii aad awooddo saad ku dhammayn karta wallahu subxana wa tacala aclam Ehm, wakhtiga ayna hayaa iska soo gabagabeynaynaa su-aashan ugu dambaysa insha allahu tacaalaa laba su-aaloo isku dhex jira weeyaan ehm, waxay leedahay sheekh gabadhani ehm, niqaabka ay gabdhuhu xidhaan sunno nebiga ka sugan oo sal slam uu amray dadka miyaa mise waa wax dib ka yimid waxay sheekh wiil baa hooyadiis aad iyo aada u dhibay kadib hooyadii markii wiilkeedii dhibkeeda xamili weysay bay sun cabtay inay u dhimatay iyo inay u nooshahay weli ma aysan sheegin bal xaaladaasna sheekh maxaad naga dhilahayd bay leedahay bismi illaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi waaalihi wasaxbi ajmaciin qaybta ku saabsan su-aasha ku saabsan niqaabka indhashareerku culammadii muslimiinta min asaxaabati wataabiciin ilaa qarniyada u dambeeyey culamada muslimiintu iskuma khilaafsano indhashareerku xidhashadiisu inay sunno tahay oo uu mashruuc yahay gabadha muslimadda ah indhashareerka inay xidhato inay wanaagsan tahay mashruucna yahay diinteennana ka mid yahay khayr badan yahay wax muran ka taagan ma ah muran taasi kama taagno waxay culummadeenu isku khilaafeen mawaajiba mise waa sunno xidhashadiisu mawaajiba mise waa sunno gabadhise ka tagta ma ka tagtay mise sunnay ka tagta waxaa loo badan yahay inay uun sunno ka tagta xidhashadiisu ay sunno tahay waajibna aysan ahayn wadaaddo waajibeena wuu jiraa laakiin waa caado carbeed iyo diinta ka mid ma ah iyo qolyo diinlaawayaal ah oo ummadda doonaya diinka inay kaga ciyaaraan oo ay madaluufiyaan ayaa waayaa dhaxal la yimid intii ina qabsaday ee caalam islaami la gumaystay fikrada soo baxay aragtiyo soo baxay ayaa hawshaa la yimid laakiin wax diinkeenna sal ku leh ma aha diinteennuna waa diin abtir leh ee wakhti dheer soo qaadatay taariikh leh culummo leh saxaabo leh ambiye iyo rusul leh ma aha wadaad hadda soo orday wuxuu go'aan ka gaari karo marka fikradaasi fikrad baail ah weeye indhashareerku waa qayb diinteenna ka mid ah waa sunno iyo waajib bay culammadu isu dhex yaalaan wixii intaan ka ahaynna waa war shaydaan iyo ibliis ee diin ma aha waxaa ii soo hadhay qaybta ku saabsan hooyada ubadkeedu intay dhibeen culaysay la kulantay darteed sunta u cabtay isdishay duqdaa ilaahay subxaana wa tacala u naxariisto ruuxu naftiisa inuu dilo waa kabira min alkabaa'ir waa khatar weeye nabiguna wuxuu inoo sheegay ruuxu wuxuu isku dilaa lagu dilaa aakharo lagu cadaabaa ruuxu sun cabba sun jahannamaa la waraabinaya ruuxu tooriya middi isku dila middi toorri ah iyo bilaawo naareed baa lagu durdurayaa oo lagu wareemayaa ruuxii xadhig isku dila iyo mashnuqo ama derbi iska tuura waa ciqaab u taalla haddaan rabbigeen cafiin subxaana wa tacaala hawshaa waa dunuub waa dembi weyn hortaa la yska ilaaliyo midda labaad ubadka waalidkii ku kallifay inuu isdilo asagaa garanaya aakhare meeshuu galaya ubadka waalidkii u geystay dhibaato ku kaliftay inuu isdilo meeshuu aakhara geli asagaa garanaya hooyadu ay ka daran tahay odayga jannada ilaahay wuxuu saaray taxta aqdaami lummahaat ayaday ku xidhan tahay qaatacurixm iyo caasulwaalidayn janna ma galaan ka ku kallifa hooyadu inay isdishana warkiisaba kaa jooji in badan ilahay u toobad keeno maamadaa sadaqo badan ha u bixiyo sadaqa jaariya masaajid ha u dhiso wuxuu ku kasban karo birigeedii iyo wanaaggeedii dembigaa weyn oo ilaahay ugu dhaafi karo intuu nool yahay jaanis baa u furan ha ka shaqeeyo marka hawshaasi waa sida hooyanu waa khaldantay haddii ilmaheedii khaldamay inay la khaldanta ma ahay oy dembiga ay ku dhaqaaqdo laakiin nafya shaydaan baa u sheekeeyey dembi weyn bay ku dhaqaaqday ilaahay cafiya u dembi dhaafo asaga waali ubadkaana intuu nool yahay jaaniska ha ka faa'idaystaa toobad keeno waalidiinta waxa nool ha u dadaalo sadaqaad badan iyo dembidhaaf badan ilaahay ha weydiiyo sadaqaad badanna ha bixiyo wallahu subxaanahu wa tacaala aclam eh, jasakallah khayr khayr jasaa eh, wakhtiga ayna haya su-aalo badan ba yaalay laakiin intaas ayay ayna iskaga soo gabagabeyneynaa kelimaddeennii maanta ahayd ilaahay subxaana wa tacaala wixii sheekhu inoo sheegay allah inagu anfaco waxaan ku soo gabagabaynaa ku khatimanaynaa sheekh gabdho badan baa insha allahu tacala sheekh markaad kelmadda dhamayso noo ducee ku odhanaya insha allahu tacala inoo khatin sheekh marka insha allahu tacala jazaak khayr bismi wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaahi waaalihi wasaxbi ajmaciin ilaahay subxaana wa tacaala biasmaa'i alxusna wa sifaati alculaa waxaanu ku weydiisanaynaa inuu inoo dembi dhaafo inteenna meesha fadhida iyo intiina soo gaadhi weyday iyo muslimiinta oo dhanba wixii muraadsan een leenahayna ilaahay subxaana wa tacala hainoo sakhiro nin walba meeshuu ka buko ilaahay ha ka bogsiiyo ruuxa xanuunsan ilaahay caafimaad degdega ah ha siiyo ka dhiban dhibka allah ha ka qaado midka qaamaysan ama daymaysan deynta allah ha ka bixiyo midka dhalla'aanta ah ama haweenayda awlaad la'aanta ilaahay awlaad degdega ah ha siiyo barakaysan nin walba meeshuu ka buko ilaahay baa garanaya isagaana awoodee allah ha ka bogsiiyo subxaanahu wa tacaala nin walba muraad kastana u leeyahay ilaah u aqbalo una fududeeyo la allaha dhaafo bisha ramadaan ee soo socotana ilaah hana gaadhsiiyo kuwa ka faa'iidaystee laga aqbala camalkan allaha naga dhigo naarahan laga xoreeyo waalidiinteena allah u dembi dhaafo wanaageenna tani allah ka abaalmariyo intooda xunna allaha dhaafo wallahu subxaanahu wa tacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullah wabarakaatu